bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه عlى mحamd وعlى آli mحamed rb اشhrx lii sadrي وysr lii أmrي wxlul cqdaة min lisaanii yfqhu qwlي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wbali sada gaar ahaan waxaynu soo gaadhnay oo aynu ku guda jirnay nawaasibta ficilka mudaaric gaar ahaan anta sharxeegaynu ku guda jirnay marka anta idmaarkeega ayaa sheekhu laba uu qeybiyey idmaar waajib ah iyo idmaar jaa ah idmaarkii jaa-iska ahaa laba masale ayuu ku tilmaamay waa soo gebagabeeyey idmaarkii wujuubka ahaa ayuu gudagalay wuxuu ka tilmaamay hal waana bacda laami ljuxuud wuxuu yidhi sheekhu walamaa dakartu marka aan sheegay annahaa anta tudmaru in la idmaarin idmaaran idmaar in la idmaarin idmaarkaasoo wujuuban ay waajiban waajib ah bacda laamiljuxuudi laamta laamiljuxuuda la ydhaahdo dabadeedna la idmaarin istadaratu waxaan qadaad raacsiiyey fii dikri baqiyati lmasaa'ili masaa-isha inta kale ee soo hadhay la sheegidooda allatii masaa-ishaasoo yajibu uu waajib yahay fiiha i fi lmasaa'ili masaa-isha dhexdeeda idmaaru an an in la idmaariyo wahiya masaa-isha ay waajibka tahay in an la idmaariyaay arbacun afar weeyi afar weey wuxuu yihi sheekhu markaan soo tilmaamay anti in la idmaarinayo idmaar waajiba laamta loo yaqaano bacda laamiljuxuud dabadeed waxaan ku faraq dheereeyay istidraad waa qadaad dheerayn waa ka dabageyn wey istidraadka asal ahaan waxaa la idhaahdaa dikru shayi fii gayri maxalihi limunaasabatin waa shay lagu sheego booskiisii meelan ahayn munaasabad darteed baana loogu sheega munaasabad darteed baa loogu sheega oo halkan wuxuu noqonayaa wejhu istidraadku wuxuu noqonayaa xaashiduna way idin qoraysaay sheekhu wuxuu ka hadlayay idmaarka la idmaarinaayo anta laamta dabadeed taasuu ka warramaya soo ma taasuu ka warramayey haddaba sheegitaanka uu sheegay idmaarka la idmaarinayo anta laamta ayrkeed de waa liayri munaasaba soma ya waxa weyan waa istidraad soma waa istidraad istidraad wey keliya markaa waxay ka kulmayaan munaasabada ay ka kulmayaan waa maxay waa idmaarka idmaarka wey wujuubalidmaarnimaday ka kulmayaan wujuubalidmaarnimada oo bacda laamiljuxuud de dabadeed in la idmaariya antiiso waajib ma masaaishan kale ee soo socotuu ku istidraadinayana idmaarinta anta la idmaarinaya waa wujuub marka munaasabada ka dhexaysa maxay tahay dee labada goor baa idmaarkaa wujuub ah sooma markaa buu ugu sheegay laakiin hadalka uu ka hadlayay keliya waxay ahayd bacda laamiljuxuud ee kuwa kale kama hadlayn de sooma kuwa kale laakiin muxuu ugu daba qabtay waa istidraad oo maadaama wujuubul idmaarnimo ay ka dhaxayso munaasabadaa darteed buu meesha ugu sheegay de intaa istidraarku waa inta xag hoose weliba idin kusoo qoraya wuxuu ihi masbaaxulmuniirka wuxuu ku odhanayaa buu yihi lahu fi lxarbi wa idaa fara minhu dagaalka markuu waxa weya ka cararo makiidatan shirqool uma kara caleyh haddana uu kusoo rogaal celiyo fakaanahu ijtadabahu waaba isagoo kasoo jiitay min mawdicihi gaalka booskiisii alladii kaasoo laa yatamakanu minhu aanu makansanayn ruuxii gaalkaabaa dhufays kaa galay adiguna bilaa dhufays baa tahay haddaad ku carartidna de kugu dhufanaya adi haddaad rididna ma arkisid ba marka maxaad samaynaysaa istidraad baad samaynaysaayo waxa weeyaan waad ka yar cararaysaa kadib markaad ka carartid waad kusoo rogaal celinaysaa isagana booskiibu kasoo baxaya waad makansanaysaa marka istidraadka asluqahana saas baa la dhaabo agga hoose inaga leeya wuxuu yidhi sheekhu walamaa dakartu markaan sheegay annahaa anta tudmaru in la idmaarin hiya anta idmaaran idmar in layd maarin idmaarkaasoo waajiban waajib ah bacda laamiljuxuudi laamta laamiljuxuud laydhaa dabadeedna la idmaarin istadratu waxaan ka dabageeyey istadratu waxaan qadaad raacsiiyey fii dikri baqiyati lmasaa'ili masaaisha inta kale ee soo hadhay sheegitaankooga almasaail maxaa loo sota sawta siiqatu min aljumuca al baa la geliy waa la idaafeeye sooma maa lam yudaf ou yati bacda al surif ma asaasee asamnde wajura bilfatxati maa laa yansarif maa lam yudaf ou yakun bacda alradif soo saama allatii masaaishaasoo yajibu u waajib yahay fiiha masaaisha dhexdeeda idmaaru an an in la idmaariya wahiya masaaishaasi arbacun afar weeyi wahiya masaaishaasi arbaun afar wey haye cabdishakuur wahiya masaaishaasi arbacatun afar wey sabab markaa muxuu mutaabaqeyn waayo mubtadiya khabarka waa mutabaqadii eh, markaa saa darteed baa la odhanaya taana waa lagaga baxsan karaa taasaa ugu dhow weliba wahiya arbacun iyado afar wey marka masaaishaasi sheekuu tirinayaaye ee waajibka istidraarnimada uu sheegayaana afar weyaan buu yidhi ay ixda almasaa'ili masaaisha midood kaainatun waxay ahaatay bacda xataa xataa dabadeed bay ahaatay xataa dabadeed ayay ahaatay walam waxaad ogaataa ana xaalatayni waa ismigeegii ana xaalatayni laba xaaladood ayaa kaainaani u ahaaday lilficli ficilka u ahaaday bacda xataa xataa dabadeed xaalada u yahay ficilku ficilku ficilka ka dambeeya xataada laba xaaladood buu yeelanaya arafca waxaan ka bedelaynaa xaalataynka oo mansuubade arafca rafco ayaa usugnaatay wa nasba iyo nasbo wuxuu yihi sheekhu masaaishaasi afarta ahi ta u horeysaayi ama midood waxay daba dhacdaa anti xataa bay daba dhacaysaa xataa ayay daba dhacaysaa ficilka xataada ka dambeeyana laba xaaladood buu yeelanaya in ficilkaa la rafciyo iyo in ficilkaa la nasbiyo labada xaaladood buu yeelani ficilka daba dhaca xataa khulaasadeedu waa intaa macnaha ficilka ka dambeeya xataadu laba xaaladood buu yeelanaya inaynu iska rafcino iyo inaynu nasbino mid kasta kastaalana shuruud buu yeelan doonaa insha alla intaasu kaga warramay ixdaaha ay ixda almasaa'ili masaaisha midood kaainatun waxay ahaatay bacda xataa xataa dabadeed bay ahaatay waclam hadaba waxaad ogaataa anna xaalatayni laba xaaladood ayaa kaainaani u ahaaday lilficli ficilka u ahaaday bacda xataa xataa dabadeed xaalada uu yahay ficilku arafca rafco wanasba iyo nasbo labada xaaladood ayuu yeelanayaa ficilkii xataada ka dambeeyey fa ama nasbu nasbaha fa sharduhu nasbaha shardigiisu fa ama nasbu nasbaha fa sharduhu nasbaha shardigiisu kownulficli ficilka ahaantiisa weeyi mustaqbalan uu yahay mid lasoo qaabilayo binisbati marka loo eego ilaa maa ay ila ladii ka habata wastaqara sugnaaday qablahaa xataada ka hor fa ama nasbo annasb maxaynu icraabnay cadnaan anas maaha waa mubtade fa sharduhuna saxiix mubtade labaad khabarkiina kownul kownul ficli weey fada in la geliyo fuaad mawaajib msoo jais fasharduhu fad hadan iska day naga hor faama nasbu nasba sharduhu nasbaha shardigiisu addan iska edha waajib wey markaa lagama goyn karo meel kasta kusoo eg ilaa ajrumigii noo soo eega faama damatu fatakun bal ajrumigii dib kusoo noqo amaadani waa maxay waa shardiyatun hayru jaazima waxaana waajiba waxaa ka dambeeya in lala xidhiidhiyo fa in lala xidhiidhiyo sooma faama nasbu nasbaha fasharduhu ay fashardu nasbi nasbaha shardigiisu kownulficli ficilka ahaantiisa weeyi mustaqbalan uu ahaana mid lasoo qaabilayo binisbati marka loo eego ilaa maa qablaha xataada waxa ka horeeya sawaaun waxa isku mid ah kaana ahaaya ay maa qabla xataa xataada waxa ka horeeya mustaqbalan mustaqbal ahaaya binisbati marka loo eego ilaa zamani takalumi waqtiga la hadlayo ow laa ow laa yakunu mustaqbalan binisbati ilaa maa qablaha bal yakunu mustaqbalan binisbati ila zamani lwuquuci intaa wey maanu dhici sawaan waxa mida kaana ahaaya ay maa qabla xataa xataa waxa ka horeeya mustaqbalan mid lasoo qaabilaayo binisbati marka loo ego ilaa zamani takalumi waqtiga la hadlayo ow laa ow laa yakunu mustaqbalan mustaqbal ma ahaanayo binisbati ilaa zamani takalumi bal yakunu mustaqbalan binisbati ila zamani lwuquuci saasuu noqon marka u fiirso wuxuu ina sheekhu raximah llahu tacaala nasbaha shardigiisu ficilku waa inuu mustaqbal yahay marka loo eego xataada waxa ka horeeya hadda ficilku waa waa ficilka xataada ka dambeeya laga warramaya shee xataada ka dambeeya waa inuu mustaqbal yahay marka loo eego xataada waxa ka horeeya hadaba laba dhinac baad ka eegiyo zamanu takalumka iyo zamanulwuquuca waqtiga la hadlaya iyo waktiga u dhacayo labada dhinac baad ka eegeysaa zamanulwuquuca haddii uu mustaqbal ka noqdo waxa ka dambeeya jaaza nasbuhu yajuusu nasbu maa bacda xataa haddii uu mustaqbal noqdo zamanu takalumka marka loo eegana yajibu nasbu ma bacda xataa saas labadaasa kaaga soo baxaya marka isla fahne hadduu zamanu takalumka uu mustaqbal ka noqdo waxa xataada ka dambeeya maxaa waajib noqonaya in la nasbiyo haduu zamanulwuquuc ka noqdona haduu zamanulwuquuci ka noqdo mustaqbalna waa jaais noqonaya nasbahaasi jaais buu noqonaya isagaa inoo sharxi doona jaais buu he ayuu noqonaya wuxuu yidhi falawalu ka hore ka hore waa ke waa inuu mustaqbal noqdo zamanu takalumka laba dhinacba zamanu takalumkii iyo iyoiyo eh, mustaqbalnimadii intaba waa inu mustaqbal ka noqdo ya mustaqbalnimada iyo zamanu takalumnimada labadaba falawalo ka hore ka qowlihii allaha qowlkiisa weyi tacaala allah sareeye qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa ka suuli mayno caakifiina inaan ahaano kuwo dul yuurara calayhi ay calaa cibaadati lcijli weylka caabuditaankiisa xataa yarjica ilaa an yarjica ilaa inta uu soo laabanayo ilayna anaga xagga yaga uu usoo laabanayo muusa nebi muuse nebi muuse ilaa inta uu soo noqonayo anagu weylka yar waan iska sii caabudaynaa bay yidhahdeen u fiirso iminka xataa maxaa ka dambaysa yarjic baa ka dambeeya maxaana ka horeeya laba arimood baa ka horeeya labada arimoodoo ka horeeya waa maxay waa zamanu cukuufihim calaa cibaadati lcijli yuuraritaanka ay sii dul yuuraraan caabuditaanka weylka yar iyo waktu zamanu takalumkooga ay ku hadlayaan maqaaladan ay leeyihin la nabraxa adu waxaa ka horeeya cukuufka iyo iyo nabraxade labadaasaa ka horeeya labadaasiba markaynu eegno xataada waxa ka dambeeya mayna mustaqbal waa mustaqbal waa mustaqbal de mayna mustaqbal ahayn marka maxaa waajib noqonaya in la nasbiyo ficilkii baa waajib noqonaya in la nasbiyo ficilkii ayaa waajib noqonaya oo dee nebi muuse calayh salaatu wasalaam marka uu soo noqdo kuma daynayo kuma daynayo wixii waa ka burburinayaba de muna ka burburinay kuma daynayo marka u fiirso caabuditaankoogu wuxuu ku dhammaan doonaa ayuu ku gabagaboonaya rujuuca muuse soo marka xataaba waxa ka dambeeya oo yarjicihi muuna mustaqbal ahayn marka loo eego waxa ka horeeya waa mustaqbal de waa mustaqbal rujuuci mxun muuna mustaqbal ahayn markaa ficilkii maxaa lagu samaynayaa in la nasbiyo ay waajib noqonaysa falawalu ka hore ka qawlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa weeyi qaalu waxay yidhahdeen la nabraha calayhi ka suuli mayno caakifiin inaan dul yuurano calayhi jaari majruurka caakifiin baa laskaga tacalujinaya caakifiinna waa khabarkii nabrax ismigeedina waa naxnu xataa yarjica ilaa uu soo laabanayo ilayna annaga uu noo soo laabanayo muusa nebi muuse fa ina rujuuca muusa muuse soo noqoshadiisu calayhi muuse dushiisa asalaamu salaam ha ahaatee mustaqbalun mid la soo qaabilayo weeyi binisbati marka loo eego ila al alamrayni labada amarba marka loo eego jamiican xaale yihiin labada amar nabi muuse soo noqoshadiisu waa mid mustaqbal ah marka loo eego labada arin ee ka horeeya labada arrin waa maxay waa zamanu cukuufihim calaa cibaadati alcijli waa waktigaa ay sii caabudayaan weylka iyo zamanu takalumihim bi hadihi lmaqaala waktigii ay ku hadlayeen maqaalada tan ah ee ah la nabraxa labadaasaa ka horeeya cukuufka iyo maxaa ka horeeya la nabraxa labaduba markaynu rujuuc muusa u eegno muna mustaqbal ayn ah rujuuc muusa waa mustaqbal de idan maxaa waajib noqonaya ficilki in laska nasbiya waajiba ma fahamteenta waayahay marka nasbaha waxaa shardi ah kownuhu kown lficli mustaqbala binisbati ilaa maa qablaha binisbati ilaa maa qablaha ila ficilki la doonaya xataada wuu ka dambeeya haddaba ficilka xataada ka dambeeya waa inuu mustaqbal noqdo iyada waxa ka horeeya marka loo eegada iminka maxaa horeeya laba arimood cukuufka iyo qowlka ay leeyihin la nabraxa maxaana dambeeya rujuuca markaa rujuucu muna mustaqbala ah in labada arimood hore marka loo eego waa mustaqbal de marka in la nasbiya waajib noqday kaas oo marka wathani ka labaad kan labaad zamanu takalumba male zamanu takalummabalaba waa zamanulwuquucun zamanu takalum male ka qawlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa weeyi uu yidhi wazulziluu waa la gilgilay wazulziluu waa la ruxay xataa yaquula ilaa uu ka yidhi alrasuulu iyo wladiina aamanuu macahu mataa nasrullah lianna qowla rasuuli rasuulka qowlkiisu wain kaana haba ahaado ay huwa qowlu rasuul maadiyan mid tegay haba ahaado binisbati marka loo eego ilaa zaman alikhbaari marka laga waramaye ilaa annahu qowlu rasuul mustaqbalun mid la sugaayo wey mustaqbalun mid lasoo qaabilayo weeyi binisbati marka loo eego ila zilzaalihim iyaga gilgilitaankooga u fiirso wazulziluu xataa yaquula arasuulu iminka maxaa dambeeya xatada maa ka damey ficil ka dambe saw qowl rasuulka ma qowl rasuulka dambeeya de maxaana horeeya zilzaalkaa horeeya zilzaalka ayaa he horeeya marka markaynu leenahay wazulzilu hataa yaquula rasuulu midkaa horeey dee zilzaalkaa horeeyey zilzaalkaa horeeyey zamanwuquuca marka la eego dee zilzaalkaa horeeyey marka zilzaalka la helay ayuu rasuulku yidhi maxay mataa nasrullah de mataa nasrullah rasuulka la sheegayaana dee nebi maxamed ma lakin rasuulun baa lagu tilmaamay rasuulun baa lagu tilmaamay xataa yaquula rasuul baa la yidhi waad fahamtay ma waladiina nasrullah marka qowlka rasuulka ayaa mustaqbal amarka loo eego xataada waxa ka horeeya oo zilzaalka zilzaalkii marka uu dhacay ayaa la helay qowlu rasuul ayaa la helay qowlu rasuul laakiin zamanu takalum kama jiro sababtu waa maxay labaduba waa maadiba labaduba waa maadi labaduba waa maadi marka xaggay maadiga ku yihin waa maxay waa ilaa zaman alikhbaar marka nebi maxamed loo warramayey ee loo sheegay rasuulkii iyo mu'miniintii la jiray inay sidaa yidhaahdeen dee waa wakti dhammaaday oo tegey soo ma dhamaaday oo tegey keliya laakiin xaggaynu keenaa waa maxay waa zamanulwuquuca un mid ka horreeyey zilzaalka iyo qowlu rasuulka de zilzaal ka horreeyey zilzaalka markii la hela la hela qowlu rasuulkanate maynan tahayn waka wthaani ka labaadna ka qowlihi tacaala allah sarreeye qowlkiisa wey uu yihi wazulzilu xataa yaquula rasuulu lianna qowla rasuuli rasuulka qowlkiisu wain kaana haba ahaado maadiyan maadi haba ahaado binisbati marka loo eego ilaa zamani likhbaari waramidda loo warramayay nebiga sala allahu alay slm wakhtigiisa kolka loo eego maadi haba ahaadee ilaa laakin annahu qowlu rasuul mustaqbalun mid lasoo qaabilaayo weeyi binisbati marka loo eego ilaa zilzaalihim wakhtiga la gilgilide muxuu noqonaya mustaqbal buu eeg noqonaya marka laga eego dhinaca marka laga eego intaa ma isla fahni taana markaa muxuu ku noqday halkaasi waxay ku noqotay xataada waxa waajib ah xataada marka la nasbinayo shardigiisu waa kownu lficli mustaqbalan binisbati ilaa maa qablaha sawaaun kaana mustaqbalan binisbati ilaa zamani takalumi am la labadii tusaale buu kusiiye sooma zamanu takalumkii tooruu kugu tusaaleeyey Eh, amlaadana muxuu kugu tusaaleeyey ta dambe ayuu kugu tusaaleeyey markaa ta dambe jaaza wajaasay noqonaysaa eeg eh? waataanku lahaa laba dhinac baa laga eegaya zamanu takalumka xaggiisa hadduu mustaqbal ka noqdo waa waajib eega aayadda hore waa waajibun iyado xataa irjicadaas wey eh, hadduu zamanu takalumku xaggiisa ka noqon waayo zaman wuquuca ah xaggiisa marka laga eego u mustaqbal ka noqdona jaaza ama yajuusu nasbu maa bacda xataa sooma ya marka qiro kalaa jirta oo xataa yaquulu rasuul laska rafcinayaba way noo iman doontaa insha allah wuxuu yidhi sheekhu walixataa wowga qaado wamacna yaani baa mubtada wamacna yaani laba macne ayaa kaainaani u ahaaday lixataa xataa u ahaaday allatii xataada yunsabu la nasbin alficlu ficilka la nasbin bacdaha iyada dabadeed xaalada u ahaaday ficilku wuxuu leeyahy sheekhu raximah llahu tacaala maadaama oo xataa ficilka ka dambeeya in la rafciyaana ay banaan tahay in la nasbiyaana ay banaan tahay marka la nasbinayo shardigeegii uu kuu soo sheegay haddaba xataada ficilka ka dambeeya la nasbinaayo laba macnoay leedahay saddex macnona waad ku ururin kartaa od ka dhigi kartaaba saddex macno ayay leedahay ood ka laqmaynaysaa markaad macnaynaysid saddex macno ayaad ka macneyn sadde isaga kuu sharixi doona wa macnayaani laba macne ayaa kainaani u ahaaday lixataa xataa allatii xataada oo yunsabu la nasbin saama qorayo yunsabu la nasbin alficlu ficilka la nasbin bacdaha xataada dabadeed xaalada u ahaaday ficilku fataratan fataratan fi taratin iska dhe fataratan fi taaratin mar takunu waxay ahaan hiya xataa bimacnaa key key bay la macno noqon kaydaasina waa key waa key atacliiliyade keydii tacliiliyada ahayd wadhalika wadhalika ay hata xataa bimacnaa key ahaanshaha xataa ay noqonayso macnaa kay haabitun waa mid sugan idaa waktigii ayuu sugan yahay kaana uu ahaado ma ay maladii ka thabata wastaqara sugnaaday qablaha xataada ka hor cilatan cilo u ahaado limaa lixusuuli ma shay xasilitaanki habata wastaqara sugnaaday bacdaha iyada kadib wuxuu leeyahay sheekhu xataa macnaa kay atacliiliyay noqota laakiin qayd bay leedahay qaydkay leedahay waa maxay wa idaa kaana maa qablaha cilatan limaa bacdaha waxa iyada ka horeeya wuxuu cilo u noqonayaa waxa iyada ka dambeeya waxa iyada ka horeeya waa sabab waxa iyada ka dambeeyaan waa musababkii dhalanayay arinta caynkaasi haddii ay ku dabaqanto qeydka adeeshid xataadi bmanaa kay ka laqme waan masl fani waa idaa kaana maa qablahaa cilatan limaa bacdaha xataada waxa ka horeeya cilaa ah. waxa ka dambeeyaanahe waa wixii dhalanayey xataada waxa ka horeeya waa sababkii waxa ka dambeeyaana waa musababkii hawsha caynka ay hadii adeeshid xataadi maxaad ka laqmeen iyadoo naasibo kuwa macnaa kay ka laqme tusaalaha wadalika tusaale naxu aslim islaam xataa tadkhula janata aslim waar iska islaam xataa tadkhula ljana kay tadkhula ljana si aad jannada u gasho iska islaam iminka maynaa kaana maa qablaha cilata lima bacdaa mayna kudabaqmin ya way ku dabaqanta sheekh alislaamu waa sababkii xataada waxa ka dambeeyo dukhululjanihiina waa musababkii markaa dukhululjana muxuu ka dhalanayaa waxa iyada ka horeeyo islaamitaanka hadde marka waa ka horeya mana sabab ahayn ka dambeena mana musabab ahayn manaa kay ka laqme marka kay ka laqme oo amar baaba yaalla hadee lagudhaa ka hor atamthiilu saxiixun buri sheekhu xagga hoose waa saxiix qaar baa markaa bushiye ka fahmaysa liana alamra bilislaami sababun lah faritaanka la isfarayaa liana alamra amarka bilislaami islaamnimo la isfaray sababun sabab ayuu yahay lahu islaamnimada faritaanka lasfare aslim lagu yiriba muxuu sabab u noqonaya islaamnimo sabab u noqonaya islaamnimaduna maxay sabab usi noqonaysaa dukhuljanna sabab usi noqonaysaa mana saxayn marka marka way ku dabaqantay daabidkii lagu tilmaamay marka waxayd ka laqmaynaysaa macnaa kay aslim islaam xataa tadkhula aljanata kay tadkhula aljanata si aad jannada u gasho wa taaratan wa fii taaratin marna ah, wa taaratan wa fii taaratin marna takunu waxayaaniya xataadi bimacnaa ilaa ilaa ayay la macno ahaan ilaadaasna waat waa alintihaade ah, intihaa lkhaaysi may faaidin jiri wadalika ay kownu hataa bimacnaa ilaa haabitun de waa mid sugan idaa waktigii buu sugan yahay kaana uu ahaado maa ima aladii ka habata wastaqara sugnaaday bacdaha iyada kadib haayatan yoolo dhammaad uu ahaado lima ay liladii kiina haaya iyo dhamaad uu ahaado habata wastaqara sugnaaday qablaha iyada kahor xilibay noqonaysaa bimacnaa ilaa waxay noqonaysaa waxa iyada ka dambeeya markuu haayo iyo meel uu ku dhamaado uu u noqdo waxa yada ka horeeya waxa iyada ka horeeya wuxuu kusoo dhamaanayaa waxa iyada ka dambeeya markaana maxaad ka laqmayn bimacnaa ilaa baad ka laqmaynaysa maad fahanday waxa iyada ka horeeya kusoo dhamaanaya waxa iyada ka dambeeya an yakuuna maa bacdaha haayatan lima qablaha tusaalaha eeg ka qowlihi tacaala allah sareeye qowlkiisa weeye qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ah cukuufuhum calaa cibaadati lcijli e intahat ilaa rujuuci muusa maxay ku dhammaatay cukuufkii iyo caabuditaanki ay sii dul yirareen weylka caabuditaankiisa maxay ku dhamaatay dee rujuucu muusa bay ku dhamaatay soo maade ya oo intii muuse anuuso noqon ka hor bay sii caabudayen laakin muuse markuuso maxay noqotay waxaan ka dambeeya muna qaayo iyo yool dhamaad una u wixii ka horreeyy wuu dhade dee maxaad ka laqmayn marka bimacnaa marka aayadda laqmadeda iska ilaalide lan nabraxa ka suuli mayno caakifiina inaan dul yuurarno calayhi ay calaa cibaadati lcijli weylka caabuditaankiisa xataa yarjica ilaa an yarjica ilaa inta u ka soo laabanayo dhade marka muusa muuse ilina anaga xagga iyaga usoo laabanayo iyo wa ka qawlika ka qawli taala bay ku cadfantay iyo wa ka qawlika odhaahdaada ad tidhi laa siranna socde oo socde xataa tadluca ashamsu ilaa an tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo dhalanayso haye waxa hore waxa xaqaayo unoqonaya waxa ka dambeeya waxa hore waa sayr iyo socod soo maxaa ka dambeeya uluucu shamsi baa ka dambeeya soo maa uluucu shamsi muxuu qaayo unoqonaya sayrka wuxuu leeyahay intaa cadeedu ay maqan tahay baan soconaya mar alla marka cadeedu soo baxdana ya dee waan qaboonaysanaya geedahaan iska harsanaya geedaha ayaan he iska harsanaya saa wey markaa taasina mina haayo unoqon haayo unoqotay markaa de waad ka laqmanaysa bimacnaa ila laasirana socde oo socde xataa tadluc ashamsu ilaa waniga kulade ilaa cadeeduhe ay kasoo baxayso waqad tasluxu inay usuubata ayaa la arkaa hiya xataadi lilmacnayeyni labada macnaba inay usuubata la arkaa macan xaala ayin macan jamac laga xaaleeya musanana waa laga xaaleeya labadaba iska qaado sheekh musanana waa laga xaaleeya oo macnayeyn hadda waa musane jamacna laga xaaleeya saxiix walalah iyo kaalumin marka waqad tasluxu inay usuubata la arkaa hiya xataadi lilmacnayeyni labada macnaba inay usuubato waa meesha saddexaadan kulaa saddex macnaa laga laqmaya ya mar waxay u barax tirantay maxay ood ka laqmayni bimacnaa kay atacliiliya marna bimacnaa alintihaayiya labadaba inay ku kulmaana way dhici karta labadaba ay u suubato marna bimacnaa kay ka laqmaysid marna bimacnaa ilaad ka laqmaysid masle fahne waqad tasluxu inay usuubataa alarkaahiya xataa dilil macnayeyn labada macno macan xaalayin wada wadalika tusaale ka qowlihi tacaala allah sarreeye qowlkiisa weeyi faqaatiluu la dagaalama oo la dirira allatii daa'ifada iyo kooxda tabkii xadgudubka iyo gardarada samaynaysa xataa tafiia ilaa amri illaahi ilaa ay u soo laabanayso arrinka ilaahay xataa tafiia ilaa amri illaahi si ay ugu soo laabato amarka ilaahay yaxtamilu waxa suuragala an yakuuna almacnaa macnuhu inuu yahay key tafiia maxaad ka laqmaysa marka bimacnaa key atacliiliya ow ilaa an tafiia maxaad ka laqmaysa markaana bimacnaa ilaa alintihaaiya marka u fiirso aayadan qur'aankaa markaa tafsiirka gaadhid dee tafsiirka socotid labada waad ka laqmaysan kartaa marka bimacnaa keyna waad ka laqmaysan ilaa hadda bartay xataada naasibada ficilka kaxataada eh, eh, ficilka ka dambeya la nasbinayo inuu saddex yahay soomaad baran ya markaa tani waa muxtamilada baad iska odhanaysaa marka oo u fiirso iminka maxaa ka horeeya saw tafi'i kama dambayso maxaana ka horeeya faqatilu baa ka horeeya soo ma haddee macnaa ka dhigtid qaacidadu maxay ahayd eh, daabidkeygu muxuu ah an yakuna maa qablahaa cilatan lima badaha an yakuna maa qablaha sababan lima bada sooma waxa hora cilo noqonayay iyo sabab waxa dambana muxuu noqonayay marka eeg qitaalku muxuu ka sababmayaa rujuuc amrillah muxuu ka sababmayaa qitaalku ka sababmaya ya oo sababta loo dagaalamaya waa maxay in la istisaaliyo la dabargooyo maaha keliya waxaa laga socdaa in amarka ilahay lagu soo dabaalo de maxaa loo socdaa in amarka ilaahay lagu soo dabaalo soo ma markaa arujuuc ilaa amri llah ama alfayu ilaa amri llah muxuu ka dhalanaya marka oo cilow noqonaya de qitaalka cilow noqonaya de marka muxuu noqon macnihii faqaatiluu la dagaalama allatii daaifada tabqii xadgudubka iyo gardarada samaynaysa xataa tafia ay kay tafia si ay ugu soo noqoto ula dagaalama de markay soo noqoto ma la sii wadaya maya ciladuba intaaseeda go-asa marka bimacnaa ilaa alintihaaiya faqaatiluu la dagaalama allatii tala dagaalama tabqi gardarada samaynaysa xataa tafiia ilaa an tafiia ilaa inta usoo laabanayso ilaa inta ay usoo laabanayso tanna waa maxay an yakuna ma bacdaha gaayatan lima qablaha waxa ka horeeya muxuu haayo unoqonaya u ku dhamaanaya waxa ka dambeeya qitaalku ilaa xillimuu soconaya ilaa inta laga helayo alfay ama arujuuc ila amri illah mar alla marka aad amarka ilaahay loo soo laabtana dee dagaalkii laguma sii wadayo bartaasa lagu joojinaya marka labada macnaba aayada waad ka laqmaysan kartaa waad masl fahnanta ka soco marka wnaصbu naصba buri sheekhu fii haadii tani dhexdeeda xaalada u ahaaday tan almawaadici ee mawaadicda iyo washibhiha mawaadicdan wixii lamid ah bian khabarka ka dhig bian ay kaainun wuxuu ahaaday bian an ayuu ahaaday mudmaratan xaal ay tahay antaasi mid laydmaariyey bacda xataa xataa dabadeedna laydmaariyey idmaaran idmaarna laydmaariyey idmaarkaasoo xadmanay muxataman la waajibiyey laa bixataa xataa maaha oo xataa laguma nasbinayo nafsihaa xataa daat qulnaa saasaan leenahay bu ui sheekhu khilaafanay mukhaalifiina xaalan ku khilaafayno lilkuufiyiina kuufiyiintaan ku khilaafaynaa wadalika wadaalikade wadalika nafyigaasi bimacnaa xataa daat ahaanteeda inayna waxba u nasbinin la anfiyey haabitun waa mid sugan waayo liannahaa xataadii qad camilat waxay ku camal fashay bilasmaai asmaadii ayay ku camal fashay aljara jar bay asmaadii ku camal fashay ka qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa weeye xataa madlaci ilfajri ilaa fajriguu ka dilaacayo iyo xataa xiinin falow camilad haday camal fasho hiy xataadi fi afcaali afcaasha dhexdeeda hadii ay ku camal fasho annasba nasba hadii ay ku camal fasho lazima waxa ka dhalani an yakuuna inuu ahaado lanaa inaga inuu inoo ahaado caamilun caamil caamilko waaxidun keliya caamilka oo yamalu caamilka oo yacmalu waa sifo labaade caamilka oo yacmalu camal falaya huwa caamilku taaratan ay fi taaratin mar fil asmaai asmaada ku camal falaya wa taaratan wa fi taaratin marna fil afcaali afcaasha ku camal falaya wa haada laa nadiira wax lamid ihi lahu haadaaga uma sugnaanin fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda uguma sugnaanin carabiyadana laguma hayabade ya oo inagii xuruufta kusoo maranay xarafku hadduu mushtarag yahay maxaa asal ah inaanu camal falinba sooma saasa asal ad ah, hadduu mushtarag yahay marka waxaa ka dhalanaya imika caamil keliya marna ku camal falay nasbo marna marna ku camal falan ujeedaa ismi marna ku camal falay ficil ku camal falay taasina wax jira maaha taasina he luqa alcarabiya wax nadiiro oo looga helaya ma jirto sidaa darteed waxaa raajix noqonaya qowlka basriyiinta oo ah xataad waa jaaradeedii an mudmara ah meesha taalla antaa mudmaradii waxay soo dhalaalinaysaana xataada lagu jarayaa taas mana saxeyn sidaasay leeyihin kolka waay halkaa maxay noogu dhammaaday ya xataada ficilka ka dambeeya laba arrimood baa ku bannaan baan annasbu ayuu leeyahy aan ku idhi annasbu waalrafcu nasbi waa lagu soo tilmaamay oo waa kown lficli mustaqbala binisbati ilaa maa qablaha ya sawaaun kaana mustaqbala binisbati ilaa zamani takalumi amla intaa waa lagaga soo hadlay waxa kale u inoo soo raaciyey uu kuu khulaaseeyey xataada ficil kaga dambeeya la nasbiya ina saddex macno leedahay xataa bimacnaa kay atacliiliya xataa bimacnaa ilaa alintihaaiya iyo ina labadiiba usuubato intaa muuna ka soo bixin halkana wuxuu kasii wadaya iyadoo la rafcinay carabkan dul marinaya wamaa rafcu lficli ficilka rafcihiisa bacdahaa xataada dabadeed xaalada u ahaaday falahu rafcaha waxaa u sugnaaday alaaatu shuruudin saddex shardi rafcahaasna saddex shardi buu sii yeelanaya saw nasbihi hal shardi muu yeelan rafcuhuna shardi buu yeelanaya wa amaa rafculficli ficilka rafcihiisa bacdaha iyada dabadeed xaalada u ahaaday falahu rafcaha waxaa u sugnaaday alaaatu shuruudin saddex shardi alawalu ee shardulawalu shardiga koobaad kownuhu ficilka ahaanshihiisa weeyi musababan mid ka sababmaya u yahay camaa kiibuu ka sababmaya habata wastaqara sugnaaday qablaha iyada kahor shardiga koobaad wnuhu musababan camaa qablaha ficilka meesha yaalaaba wuxuu ka dhalanayaa oo uu ka sababmayaa waxa ka horeeya ml haddee taal la helo waxaa la samaynayaa in la rafciyo la nasbin maayo alawlu ka hore wnuhu ficilka u celi wnuhu ay wnulficli ficilka ahaanshihiisa weeyi musababan u yahay mid ka sababmaya oo ka dhalanaya camaa kii habata ah, wastaqarna sugnaaday qablaha xataada kahor xataada kahor waa xataada kahor waxa ku sugan ayuu ficilkuba ka sababmaya ka dhalanaya walihaada wowga qaado wamtanaca ah waxa reebtoonaaday arafcu rafca ayaa reebtoonaaday lihaada shardigaa darteed buu rafcihii u reebtoonaaday ah, wamtanaca waxaa reebtoonaaday arafcu rafca ayaa reebtoonaaday sax lihaada shardigaa aan sheegnay darteed ayuu u reebtoonaaday oo ah kownuhu musababan camaa qablaha waa inuu ficilku ka dhasho waxa iyada ka horeeya u fiirso maa sirtu maan socon xataa adhula ilaa aan ka galay albalada beledka maa sirtu maan socon xataa adhula ilaa aan ka galay albalada beledka iminka maad rafcin ya ma rafcinaysid de sababta u rafcinayn waa maxay waxa iyada ka horeeya waa maxay iminka waa cadamusayr waa socon laan waxa ka dambeeyana waa maxay waa dukhuulu lbaled ma adoon socon baad ka gasho shardiguna waa maxay marka la rafcinayo kownuhu musababan ama qablaha oo waxaa noqon lahayd iminka sirtu waan socday hataa hataa adkhulu lbalada saasay noqon lahayd waayo beledka gelitaankiisu muxuu ka sababmayaa dee socodku ka sababmaya iminkana taasaa la waayy ma marka in la rafciya taa mamnuuc bay noqon tahe nasbibu dib ugu noqon tahe eeg tusaale waa kane lianna intifaaca sayri socodka anfawgiisu laa yakunu u ahaan maayo huwa intifaau sayr sababan sabab u ahaan maayo lidukuuli gelitaan gelitaanka de sabab cadamusayr baa meesha yaale ya siduu sabab u noqoni dukuul ma u noqon may shardigii waa la waayay marka soo maa dee meesha way ka baxday waa la nasbini alawalu shardiga koowaad kownuhu ahaanshihiisa waayi musababan uu ahaado mid ka sababmaya ficilku ama qablaha waxa iyada ka horeeya waxa iyada ka horeeya ayaa ficilku uu ka dhalanayaa waxa hataada ka hor waxa hataada ka horeeya ayuu ficilka ka dambeeya uu ka dhalanaya wey macnuu saamaad ufahmin walihaada wamtanaca waxaa reebtoonaaday arafcu rafca reebtoonaaday lihaada shardiga aynu shardinay ee aynu nidhi xataada ficilku wuxuu ka dhalanaya xataada waxa ka horeeya fii naxwi maasirtu iyo wixii lamida naxwigeyga ayuu ku reebtoonaaday iska tacaluji maasirtu maan socon xataa adkhula ilaa aan galay albalada beledka ilaa aan galay liana intifaaca sayri socodka anfawgiisu bimacnaa waayitaanka socodka la waayey laa yakuunu u ahaan maayo intifaau sayr sababan sabab u noqon maayo lidukuuli degelitaan sabab u ahaan maayo iyo wa fii qawlika oraadaada iyo wixii lamid ah ayuu ku anfoobay sirtu waan socday xataa tadluca shamsu ya sirtu waan socday xataa tadluca shamsu sirtu waan socday xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay kasoo dhalinaysay de macnaheyga waa soo baratay len taasna maad rafcini mise nasbini nas baa waajib noqonaya rafci daaqadu ka baxaya sababtu waa maxay maxaan ku yidhi kownuhu musababan camaa qablaha iminka maxaa meesha yaalla sayr iyo tuluucu shamsi marka ficilka hore ficilka hore ficilka dambe ficilka dambe weya ficilku xataaduu ka dambeeya tuluucu shamsigu waa inuu ka dhasho sayrkaaga haddaad xitaa iska fadhiidid cadad mayna soo baxayn ya ma sabab noqonayna cadad soo baxdo ma uma noqonaya marka maalna waan shardigii dee iska nasbi ha rafcinin marka markaa kolkaad rafcinaysid waa kownuhu musababan camaa qablaha ficilkanu waa inuu ka dhasho waxa ka horeeya de iminkana waa la waay wa fii qawlika odhaadaadiyo wixii lamid a ah, waan socday xataa tadluca shamsi ilaa qoraxda ay soo dhalanaysay lianna sayra socodku laa yakuunu ma ahaado sayrku sababan sabab uma ahaado lituluucaha lituluuci shamsi cadeed soo bixitaankeega de socodka aad soconaysaa sabab uma noqdo sheekh marka shardiga koobaad waa maxay waa kownuhu musababan camaa qablaha misle fanaynta shardiga labaadna waa kan athani shardiga labaad an yakuuna wa inuu yahay zamanu lficli ficilka waktigiisu alxaal xaal waa inuu yahay markaad rafcinaysid waktiga ficilka xataada ka dambeeya waa inuu xaal yahay de lalistiqbaala istiqbaal waa inaanu ahayn calal cagsi cagsi xaalada uu ku sugan yahay min shardi nasbi nasbaha shardigiisi la cagsiye marka la nasbinayo muxuu ku yidhi fa ama nasbu fa sharduhu kownu lficli mustaqbalan binisbati ilaa maa qablaha sa kuma soo odhan shardigii nasbunbaa la cagsiyaya shardigii nasbu soo istiqbaalnimo shardi mayahen shardaha rafcahana xaalanimubaa la shardiyaya man intaaba inde waka athani shardiga labaad an yakuna waa inu yahay zamanu ficli ficilka waktigiisu alxaala xaal waa inu yahay alistiqbaal istiqbaal waa inaanu ahayn cala alcagsi cagsi xaalada uu ku sugan yahay min shardi nasbi nasbaa shardigiisii la cagsiyey ilaa laakin ana alxaala xaal taaratan fi taaratin mar yakunu wuxuu ahaanaya xaalkaasi taxqiiqanay muxaqaqan mid la xaqiijiyey wa taaratan wa fi taaratin marna yakunu wuxuu ahaanaya huwa xaalkaasi taqdiiranay muqadaran mid la qadarayo marna waaba xaalo xaqiiqiya oo saxa oo de xaqiiqa ahaana marna waa xaalo muqadara la qadarayo tusaalaad ku fahmi fala walka hore ka qawlika o dhahdaad iyo wixii weey sirtu waan socday xataa adkhuluha sirtu waan socday xataa adkhuluha badka odhanada ka maqnayd maanta wajaalaad ka maqnayd oo markaad soo galaysa halkaa kaandarorka soo sotaad iska tiri sirtu xataa adkhuluha mayna xaqiiqaan oo mana xaqiiqeen ya macmuulka ka dambeeya eega marka u eh, eh, xatadu ay ku jirtaa ya muna xaalkaasi muna mid muxaqaq oo dhabaan maad soo gelayn made waa soo gelaysa waa mid muxaqaqa kaasi marka maxaad iska odhanaysaa sirtu xata adkhuluha r xata adkhuluha iska odhan limaada dee mustaqbalba maaha waa xaalo wey adoon soo gelaya ad iska sida adoon soo socda waa idaa qulta waa kan eeg qulta markaad tidhaahdid daalika arinkan walxaal anta adigu fii xaalati dukuuli gelitaanka xaaladiisi aad ku sugan tahay adigoo soo gelayo cagahaba soo saaray baad iska leedahay sirtu xataa adkhuluha rafcaas wey marka xataa adkhulaha isku odhan ila istiqbaalba maahe nasbanimadan istiqbaal baa shardi ahaaye wa calaa haada wajaa waa yimid mm, de arafcu wathani dhe wathani ka labaad waa marka xaalkii u noqonayo kalmithaali waa tusaalaha almadkuuri lasoo sheegay un waa tusaalaha lasoo sheegay un laakiin u fiirso wa idaa kana marka uu yahay asayru socodka wadukuulu iyo gelitaanku qad madayaa kuwa tegey gelitaankii aad soo gelaysay iyo socodki labaduba way tegeen laakinaka ha yeeshee adigu aradta waxaad doonaysaa xikaayat alxaali xaaladii iyo wixii ku dhacay iyo xaalkii inaad dib uga sheekaysaad doonaysaa tusaale waad safarto magaalada maanta ka maqnayd hargeysaad tagtaba waad soo noqotay markaad soo noqotayd xaafadaadii iska tagtay eed iska meydhmeydhataed iska labisataad suuqa iska tagto meelahaas hawshaa tagtay saaxiibka baad tagto waxaa doonta inaad sheekaysid markaas baad iska tiri sirtu xataa adkhuluha <laughs> mana jawaabinba xaalad waad ku qadaraysaa unde wixii hore dhacay unbaad kasoo sheekaynta waa xikaayatulxaalun marka taasina waa maxay xaalo hadda joogta ma muxaqaqa maayo waa xaalo muqadara weyan de waa muqadar wey wa calaa haada wajaa waa yimiday arafcu rafca ayaa yimiday calaa haada arintaa oo ah xaalo muqadaraa fii qowlihi qowlka ilahay dhexdiisa xaalada uu ku sugan yahay tacaala allah sareeye wazulziluu waa la gilgilay xataa yaquulu rasuulu xataa yaquulu rasuulu waa iska odhanaysa waayo liana zilzaala zilzaalka walqawla iyo qowlku qad madayaa labaduba way tegeen qowlu rasuul iyo zilzaalku labaduba way tegeen oo nabi maxamed xitaa korkan looga sheegay korkan looga sheekeynayey dee wax dhammaaday go-ay bay ahayen sooma maxaana la doonaya iminka xikaayatulxaal de inaad ka sheekaysid wixii dhacay sooma marka maay noqona mina labadiiba tegin mina xikaayatlaal kolka waa xaal muqadara soma waa xikaayatlaal marka waa iska rafinasa de waa iska rafinaysaa ila xaalaad noqoto xaal ahaan xikaayatulaal baad ka sheekeynaysaa istiqbaalba maahaba halkaa maxaynu ku haynaa marka laba shardi shardiga koowaad muxuu ahaa kownuhu musababan camaa qablaha shardiga labaadna muxuu ahaa an yakuna alxaal alistiqbaal inuu ficilka ka dambeeyo xaalu yahay lakin istiqbaal aanu ahayn misle fanaynta athaliu shardiga saddexaad an yakuna waa inuu yahay maim aladii ka habata wastaqarna sugnaaday qablahaa xataada ka hor xataada waxa ka horeeya taaman waa mid dhamaystiran laa naaqisa naaqis ma waxa ka horeeya tama maad fahamsantahay bimacnaa mustaniyan cama bacdaha xataada ya waxa ka horeeya tama muxuu uga jeedaa waxa xataada ka dambeeya wuu ka maarmaya macnuu waa sida ay maa bacdaha fadlatun yatimu lkalaamu biduuni wey kudhig kitaabka sharaxoos waxa iyada ka dambeeya waa fadla oo kalaamku waa dhammaystirmayaa isaga la'aantii waa masl fahne marka waxa ka horeeya waa tam naaqis maaha aha waad sii fahmi doontaa weliba walihaada sidaa darteed wamtanaca waxaa reebtoonaaday arafcu rafca ayaa reebtoonaaday lihaada shardintaa aynu shardinay ee waxa ka horeeya uu taam yahay aynu shardinay darteed buu reebtoonaaday fii naxwi sayrii socodkaygu xataa adulaha ka waran sayrii xataa adkhulaha imika sayri wa mubtade sayri imika waa maxay waa mubtade xataada haddaad isidna waxa dambe muxuu noqonaya jumla mustanafay noqonaysaa jumla mustanafay noqonaysaa ma isla wixii horena imika taanba maaha waa naaqis waxaa ka dhalan markaa mubtade bilaa khabara mayna ka dhalanayn maxaa ka dhalanaya mubtade bilaa khabara ka dhalan sababta oo ah xataada haddaad rafcsid waa ka dam intihaay waxaad ka dhiganaysaa ibtidaayaad ka dhiganta ila ibtidaaya kolkol iska noqota ah. waa yahay kadib maxaa ka dhalan mubtade bilaa khabara marka imika asayri xataa adkhulahaa saasay sax ku tahay sayri xataa adkhuluhaa waa kaa khalad shardiga ahaa an yakuuna maa qablahaa taaman waxaa ka horeya waa inuu taam yahay imika sayri waa mubtade ma taamba muuna khabar la-aan ahayn de ha rafcin marka xataadan waa jaare soo ma waxay soo dhalaalins anta ka dambaysa waxay soo dhalaalinaysaa khabar u noqonaya de saasay noqon sayriin socodkaygu kaainu wuxuu ahaaday xataa adkhulaha wa dukuuli ilaa gelitaankaygi mana una khabarkii degin iminka markaa waxaa ka horaya waa inuu taam yahay macnaheedu waa maxay bimacnaa waa inuu ka maarmayo waxa iyada ka dambeeya waa inuu ka maarmayo iyo wa fii naxwi kaana sayri xataa adkhulaha taana waa reebtoonaaday kaana wuxuu ahaaday sayrii socodkaygu xataa adulaha iminkana waa maxay kaana wuxuu ahaaday haddaad ka laqmaysid kaani waa maxay waa naaqiso waduu tamaamin ma birafcin yaktafi ma ee naaqisay kaa noqon naaqisay kaa noqotay naaqisa hadday maxay u baahanaysaa dee mansuubbay u baahan uma baano marka ismiga way haysataayo waa sayri laakin mee khabarkeegi kaana naaqiso bila khabara meesha ka dhalan sooma de ha isku marka ila xataada waxa ka dambeeya jumla mustaanafay kaa noqone war masle kaana wuxuu aday sayri socodkaygu xataa adkhula ilaan gelayey waa idaa xumilat marka la xambaaro kaana kaana marka lagu xambaaro cala nuqsaani nuqsaan waa marka lagu xambaaro aynu nidhaahno waa tii naaqisada ahayd u baahnayd mansuubka de ism iyo khabarba u baahnayd duuna tamaami tamaamka sokow haddee taam ka dhigtid waad ka godi kaana waa la helay sayri socodkayga xataa adkhuluha baad iska odhan laakiin kaana wuxuu ahaaday haddaad tihaahdid naqsi soo ma khabarkeygii la aad heshid dee mu dhamaystirmin soo ma lida xataada waxaa ka dambeeya inaad nasbisaa waajib noqonaya waxaa ka dambeeya misterka laga soo dhalaalinayana ismigii ayaa khabarkii noqon doona markaa saddexdaa shardi ayaa rafcina loo shardiyaya kownuhu musababan camaa qablaha shuruda wana iska xifdidaan laba an yakuna zamanu an yakuna zamanu lficli xaalan lalistiqbaal shardiga labaad an yakuna maa qablaha taaman intaa waa noqdo idmaaru an bacda wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk